bismi llah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu alaa rasuulilah ama bacd eh, kitaabkii aclaamu sunati almanshuura ayaan ku jirnay liictiqaadi طaa'ifati naajiyati almansuura waa sheekh xaafid ibn axmed axakami uu lahaa kitaabku waa kii su-aale iyo jawaabo maaragtay eh, u alifnaay oo saasuu sheikhu u alifay allahu naxariiste su-aasha ko iyo soddonaad yaan ka bilaabaynaa eh, su-aashaas waxay tahay maa daliilu salaati wazakaa arkaantii islaamkee soo sheegay awala lasoo sheegay bunil islaam calaa khamsin horaa loo soo sheegay marka daliilka ku tusinaya salaadii iyo zakadii inay waajib yihiin oo dadka laga rabo ay waajib ku yihiin muxuu yahay jawaabtii kow iyo soddonaad waxay noqotay qaala allahu tacaala alla wuxuu yihi fain taabuu gaaladii ila mushrikiin baa laga hadlaya mogta suurat towba aayadahan ku jiraan bilbilowgooda fain taabuu haddii ay ka soo noqdaan shirkiga ay ka soo noqdaan waay wa aqaamu salaata salaaddiina ay oogaan oy ula yimaadaan sidii maaragtay alla uu faray wa aatow zakaata zakadiina ay bixiyaan oo iltisaamkaas laga helo fakhalluu sabiilahum jidkooda banneeya iska faraha ka qaada magaalooyinka ay joogaan say doonaan maaragtay hu wataan howlahooda maka inay soo galaanna haw diidinina marka fakhalluu sabiilahum macneheed waa taas wa qaala tacala lo wuxuu yidhi fain taabuu hadday gaaladii ka soo noqdaan shirkiga wa aqaamu salaata salaaddina ay ogaan wa aatawu zakaata zakadina ay bixiyaan fa ikhwaanukum fi ddiini iyagu waa walaalihiin diinka xaggiisay walaal idinkula yihiin oo waxay leeyihiin waxaa idinku aad xaqu leedihiin waxaana saaran iyaga waxa idinka idin saaran waajibaada xadiiska saxiixa waa kii ah man sallaa salaatana wastaqbala qiblatana fahuwa اlmuslim magarat qofkii manaha waakala dabixatana a ku jirto man salaa salaatana wastaqbala qiblatana waakala dabixatana fahuwa lmuslim huwa qofka muslimka waa kaas wix muslimiinta saarnaya saaran wix muslimiinta laga rabana maarata waa laga rabaa xaqii muslimiintana waa uu leeyahy marka ibn cabaas waxaa laga wariyey sida baqawi uu sheegaayo xaramat hadihi alaayatu dimaa ahli qibla aayaddaani waxay xarimtay buu leeyahay ahlu qiblada dadka qiblada u jeesanaya ya oo salaad dukanaya de waa qof multazima qofkaas mogta laa ilaha illa u leeyahy salaadina waa dukanaya ahlu qibla la yihah dadkaas dhiigoodii marka way xarimtaa aayaddaas buu leeyahay wa qaala tacala allu wuxuu yidhi wamaa umiruu lama farin nimankii gaalada ahaa ila liyacbudu allaha inay allah caabudaan ma ogi taas un baa la faray allah cibaadada ku gaar yeela baa la yidhi keligii caabudaa mukhlisiina lahu diina idinkoo diinkii u saafi yeelaya xunafaa'a ka leexday baatil oo dhan iyo gaalnimo o dhan oo yuqiimu salaata sidoo kale waxaa un la faray keliya wax kale lama farine inay salaaddii ogaan wa zakaata zakadiina ay maarata bixiyaan yaa la faray marka waa waajib aayado kale waxaad ku arkaysa wa salaata yaa alla uu leeyay aayado fara badan oo noocaasaa jira aayad kale alla wuxuu leeyay qul licibaadiga aladiina aamanuu yuqiimu salaa addoommadeedu waxaad ku tidhaahdaa aqiimu salaata salaaddii ooga yaa ku qadaran meesha yuqiimu salaat marka salaad way ogaayaane markii rasuulka sal ll slam dhadheelmiyey ee kor loo qaaday ee maarata samaawaat sabci ka kor la geeyey yaa lagu soo waajibiyey rasuulka sal salaadaas waana tii maaragtay marka hore ay konton ahayd kadibna shan maaragtay laga dhigay oo alla uu ummadda u naxariistay laakiin xagga ajarka weli waa kontonkii bay ka tahay hiya khamsun wa hiya khamsuuna yacni waa shan laakiin ajarka konton bay ka tahay marka xagga tirada waa shan oo shan jeer baad dukanaysaa laakiin konton salaadood ba ajarka iyo thawaabka ay ka tahay waa xadiidkii bukhaari uu wariyey xadiidkii bukhaariy muslim ay wariyeenna ninkii rasuulka sal sl sharcda islaamka weydiiyey wuxuu ku yiri rasuulka sal ly slam khamsu salawaatin fi lyom shan salaadood yaa habeenkii iyo maalinkii lagaa rabaa kuwaasa waajibka u ah ninkii wax su-aalaya wuxuu yidhi hal calaya hayruhuna wax kalama laga rabaa oo salaad ku saabsan qaal wuxuu yidhi laa ilaa an tatawca inaad un sunno ahaan ula timaado moogiye salaad kaloo faradoo ku saaran ma jirto xadiidka bukhaari muslim baa weri marka qof kastoo muslim ah oo qaangaaray oo caqligiisa uu joogo salaaddii waa laga rabaa ilmihiina rasuulku sal slm wuxuu yidhi markay toddoba jir yihiin salaaddii hala faro hadday toban gaaraanna hala garaaco si ay u dukadaan markay hadday diidaan qofkii salaada ugu waajib maaha yidhaahda waa gaal diinkiina waa uu ka noqdo qofkaas alcahd aladii baynana wa baynahum salaa faman tarakahaa faqad kafar yaa rasuulku yiri sal slam cahdiga noo dhexeeya annaga iyo gaaladii waa salaadii qofkii salaada ka taga waa gaaloobay wuu ka hadli doonaa shiikhu arrintaas xadiidka marka muslim baa wariyey zakadii baa marka kuu soo hartay marka calaa kuli xaal ajarka marka salaaddu aad bu u weyn yahay oo dembigaa lagu dhaqaa waxa aakhiro laysku xisaabiyana salaada ugu horeysa zakadii baa marka kuusoo hartay iyaduna zakadu waa wax uun qofkii maarata xoolo alla uu siiyey oo xoolahaasuna ay nisaab ay gaareen laga rabo oo shuruud gaara maaragta leh dad gaaraana zakadaas iska leh qofkana maaratay dembiga oo ay ka dahiraysaa zakadii oo alla wuxuu yihi khud min amwaalihim sadaqatan tutahirhum watusakiihim biha yani xoolahooda ka qaad wax aad ku tahirayso oo aad maaragtay eh, ku nadiifinayso marka yani eh, daliilka waajibnimadana waa tii aayadihii haddaan aan akrinaynay un waay wax kale maaha waaqiimu salaata waatu zakaata ya alla u yiri salaadii ooga zakadina bixiya waa tan la yihi ka qaad maaragtay zakadii ka qaad iyo xadiidkii aan hore soo sheegno o ah buni islaam calaa khamsin islamka shan baa lagu dhisay shahaadat an laa ilaha ila allah wa anna moxamedan rasuululah in la qiro ku xaq lagu caabudo ma jiro allah ma ogiye wa anna moxamedan rasuululah moxamedna inuu rasuulka alla yahay waiqaamu salaa iqaami salaa salaadiyo la oogo waa ruknigii labaad waitaai zakaa zakadiioo la bixiyo waa kii saddexaad waxaji beyti yani beytkii oo loo qasdo oo camal maksuusa loola qasdo waa xajkii la yaqaanaye isaguna waa kii afaraad wa sawmi ramadaana iyo bishii ramadaan oo hadda nugusoo nagu soo fool leh bishaasoo dhan oo la soomo maalinimadeeda xijarku markuu dhasho ilaa qoraxdu ay ka dhacdo cunno iyo cabid iyo haweenba laga soomo rasuulkuna sal sl mucaadi bnu jabal markuu yaman u diray wuxuu yihi waxaad ugu yeertaa shahaadata an laa ilaha illa wa anii rasuulullah waa tawxiidka marka hore ugu yeer haddii ay kaa yeelaan wuxuu yidhi fa aclimhum ana allah iftarada calayhim khamsa salawaatin fi kuli yowmin wa leyla waxaad ogeysiisaa u sheegtaa in alla uu ku waajibiyey shan salaadood habeenkii iyo maalinkiiba fainhum aaacuuka lidalik fainhum aaacu lidalik haddii taa kaa yeelaanna faaclimuhum waxaad ogeysiisaa ana allah iftarada calayhim sadaqatan fi amwaalihim in zake lagu waajibiyey oo tuukhadu min agniyaa'ihim dadkooda tanaadka ah oo xoolaha leh laga qaadaayo wa turaddu calaa fuqaraa'ihim fuqaradoodan la siinaayo waa xukum alla uu riday xoolihii qofka iskama haysan karo marba hadday nisaab gaareen waa inuu bixiyaa oo maaragtay xawlna uu ka soo wareegay xoolaha qaarkoodna aan xawlkaas loo shartinna Eh, macnaha waxaan ka wadaa eh, amwaasha qaarkood aan xool loo shartinna waa ay jiraan tafaasiisheedaas waa la bartaa qofkii zakada inkirana yani markii u ogaada kadib oo muslimiintuna uu dhex degan yahay qofkaasi waa qof maaragtay eh, gaal ah laakiin hadduu jaahil ka yahay waa la baraa waa loo sheegaa marka cadaabka ku soo arooray zakada oo la diidaana aada buu u daran yahay axaadiista sheegaysaana waa ay badan tahay oo maalinkaas qiyaamaha ee kontonka sana maaragtay khamsiin alfa sana lamid ah cadaab buu isagu ku sugnaanaya oo xoolihii uu diidi jiray yaa maaragtay lagu cadaabaya markaas kadib a uu leeyahy rasulka sal l slm kadib ba waxaa la arkaa jidkiisa inuu janno gelaayo inuu naar gelaayo laakiin maalintaas dheer ee la taagan yahay isaga cadaab uu ku jiraa qofkii zakada dhiibi waayo marka hadduu bakiilnimo marka uga tago waa gaaloobaya dhihi mayno laakiin cadaabkiisu aad buu shadiid u yahay waana shiikhu uu sheegi doonaa sida loola dhaqmaayo in qasab looga qaadi doono iyo waa uu sheegi doonaa shiikhu marka xoolaha maaragtay ay zakadu ka waajibtana waa geelii iyo arigii iyo lodii sida nusuusta ay sheegtay iyo dahabkii iyo fidadii iyo wixii booskooda golaa lacagihii hadda la yaqaanay ah waa xubuubtii iyo himaartii macnaha waa cunadii ma garatay gallaydii masagadii beriiskii oo kale hadda waayahan yimid timirtii waa timaartii ka mid tahay zabiibkii oo kale waxaasoo dhan maaragtay iyagana zakadii waa ay ka waajibtaa iyadoo tafaasiil gaara leh macaadinta dhulka laga hela lafteeda maaragtay waxbaa laga rabaa badeecada lafteeda ahlucilmiga maaragtay siday u badan yihiin saasay qabaan waa in maaragtay tijaaradii zake laga bixiyo marka waa qofkii xoola haystaa yaa zekadii laga rabaa qof kalena waajibnimadeeda guud ahaaneed yuu rumaynayaa marka alla wuxuuna iltizaamayaa marka alla uu xoola siiyo oo shuruudahay dhamaystirmaan inuu zakadii u bixinayo yuu maaragtay iltizaamaya wayaqumu salaat alaaya iyo wagayruhaa iyo aayado kale yaa u daliila marka salaadii iyo zakadii meeshaas marka salaadii zakadii uga baxay su-aasha laba iyo soddonaad maa daliilu soomi buu leeyahay soonka daliilkiisu muxuu yahay jawaabtu waxay tahay jawaabta su-aasha laba iyo soddonaad qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum dad yo muminiinta ahow waxaa laydinku waajibiyey soom baa laydinku waajibiyey oo bisha ramadaan in la soomaa laydinku waajibiyey kamaa kutiba cala aladiina min qablikum sidii loogu waajibiyey kuwii adinka idinka horeeyey ummadihii hore sidii loogu waajibiyey marka wax adinka idinku gaara maaha wa qaala tacala alla wuxuu yidhi faman shahida qofkii xaadira oo macnaha qof jooga ah oo xaadira oo bishi ay usoo gasho faman shahida minkum shahra qofkii nii xaadira bishi bishii soon falyasumhu ha soomo hadduu marka musaafir yahay ama uu xanuunsan yahay iyo aayadaha marka aayadda qeybaheeda dambaa looga hadlay waa macduur mar kanuu marka iska soo maarata gudaaya laakiin qofkiiba aan musaafir ahayn ee jooga bishiina u dhalato ha soomo haddii bishii qayb ka mida ah uu safrana markaas waa maaratay waajibka uu ka dhacayaaho hada laakiin qala laga raba waa inuu soo qadeeyaa marka waa fard iyaduna waa rukni arkaanta islaamka ka mid a ah in bishaas la soomo wa fii xadiid acraabi xadiidka acraabiga waxaa ku jiray xadiiskii saxda ahaa ee bukhaari iyo keyrkiisba ay wariyeen akhbirnii maa farad allahu calaya min asiyaami uu yihi waxaad ii sheegtaa rasuulka allow wix alla igu waajibiyey oo soona faqaala wuxuu yihi rasulka sal slam shahru ramadaan bishii ramadaan baa kugu waajibay inaad soonto ilaa an tatawaca shay-a inaad wax uun sunnaa aada la timaado moogiye soon siyaada oo sunnaa inaad la timaado moogiye oo maalmihii qaarkood la soomaayey isniinta iyo khamiista iyo kale iyo maalmaha maaragtay eh, ayaamulbiidka la yihahdo saddex tobanka iyo afar tobanka iyo shan iyo tobanka iyo ma garatay iyo eh, maalinka carafo iyo soonkeedii iyo bisha muxaram eh, tobankeedii oo kale iyo marka sunooyinka soonku waa aad bay u badan yihiin sawmu yoomin waa iftaaru yoominna waa siyaamki daawuud calaa kuli xaal tafaasiisheeda way badan tahay waa sunno kaasi marka laakiin bisha ramadaan waaye midka faradka ah oo rukniga ah oo arkaanta islaamka ka mid ah ma daliilulxaji marka su-aasha saddex iyo soddonaad waa tan ah wuxuu yihi shiikhu ma daliilulxaji xajki maxaa daliil u ah jawaabta marka su-aasha saddex iyo soddonaad waxay tahay qaala allahu tacala alle wuxuu yidhi waatimu alxaja waalcumrata lilah dhammaystira xajkii iyo cumradiiba allah dartii u dhammaystira oo waajib bay inku tahay wa qaala tacala alle wuxuu yidhi walilaahi alle waxa uu leeyahay cala annaasi dadka dushooda xiju lbeyti beytka in loo qasdo yo alla dadka uu ku leeyahay oo waajib ku ah yay waajib ku tahay waa man istaaaca ilaa ilayhi sabiila qofkii awood u yeesha ma garat oo zaadkii raaxilada haysta oo caafimaadkiisu uu fiican yahay oo caafimaad ahaan maaratay iyo jir ahaan u xajin kara waa inuu xajiya waa inuu cumraystaa wa qaala nabiyu sal ly slm rasuulka alle wuxuu yihi ina allaha kataba calaykum alxaja alle wuxuu idinku waajibiyey xaj buu idinku waajibiyey efaxuju in allaha qad farada calaykum alxaj lafdi saas oo jira oo muslim uu wariyey alla wuxuu idinku waajibiyey xajkiiye faxujuu xajiya yuu leeyahy rasulka sal ly slam yani muslim baa wariyey marka xajkuna hal mar un buu qofkii ku waajibaa inta uu nool yahay wixii ka ziyaada ahi waa sunno oo rasulka sal l slm wuxuu yihi ayuha الnaasu qad farad allahu calaykum alxaja faxujuu yuu yihi xadiiska muslim u wariyey hadda aan akrinayni nin ba wuxuu yihi ma sanad walbaa rabaa markaasu wuxuu yidhi haddii aan idhaahdo haa idinku waajibi lahayd awoodna maada yeelateen marka rasuulkuna sal ll slam hal xaj unbuu xajiyey marka culamaduna waxay isku ijmaaceen in xajku uu maarata qofkii awood u leh hal mar keliya uu ku waajibo waxaana waajiba ah in loo degdego haddii shuruudii maaragtay la helo oo rasuulka sal slm wuxuu yidhi u degdega xajkii tacajaruu ila xaji faina axadakum laa yadri maa yacridu lahu qofkiin ma oga wax maaragtay u imaan doona eh wax kusoo darin doona ma oga waxbaa kugu soo cusbaanaan kara oo kaa celiya inaad maaragtay xajiso ee xajku waa in lagu degdegaa marka dembigana waa lagu dhaafaa oo sida qofku markuu maalinkuu dhasho oo kale yuu noqonayaa markuu xajkii u la yimaado marka qofkii waa inuu maarata islaam uu yahay caqlina uu leeyahay qaangaarna uu yahay xorna uu yahay ma garad awoodna uu leeyahay markaasaa xajkii uu ku waajibaya cumradana sidoo kale waa waajib qofka ku tahay wa atimu waati alla u yiri rasuulkuna sal slm caisha way weydiiso waxay tiri haweenkii jihaad ma laga raba markaasu wuxuu yihi ha jihaad baa saaranoo aan dagaal ku jirin waa xaj iyo cumre xadiidka imaam axmed iyo ibn maaje ayaa weriya sheekh albanina waa saxiix buu yiri alaa kuli xaal marka xajkii cumradu labaduba arkaan iyo shuruud leeyihiinoo in maarata meelahooda loogu noqdo oo la barto ay maaragtay yaa munaasab ah qofku camalka inuu sameeyo maaha iyadoo maaragtay aanu cilmi u lahayn xadidka marka saxiixinka waa kaas wataqadama xadiidu jibriil xadiidka jibriilna waa uu noo soo hormaray iyo waxadiis bunya alislaam calaa khamsin islaamka shan baa lagu dhisay xajkina waa uu ku jiray kaasna bukhariy muslim wariyeen iyo wakayruha kathiir adilada kale arrintaa kutusinaysana way badan tahay oo xajkii inuu waajib yahay ku tusinaysa waxaan u malaynaa inaan eh, iska dhamaystirnaa ron su-aasha afar iyo soddonaad maa xukmu man jaxada waaxida minha oo aqara bihi wastakbir canhu waa maxay qofka maaragtay eh, diidoo dafira wax ka mid a ah arkaantaas lasoo sheegay ama intuu qiro haddana samayn maayo yidhahdo oo iska weynaysiiye jawaabtu waxay tahay yuqtalu kufran waa la dilayaa gaalnimaa loo dilaa sababtoo jaxdi buu la yimid ka gayrihi min almukadibiina sida kuwa kaleo maarata beeniyey xaqi loo dilaayo iyo walmustakbiriin kuwa isweynaysiiye mithla ibliis u fircoon oo kale ila ibliis maarata rabbi ma aanu maaratay dafirsanayn ma garatay warkiisana waa uu maqlaya laakiinse cinaad buu la yimi wuxuu yidhi see ugu sujuuda aniga maaratay mid aad ka abuurtay diin aad ka abuurtay iyo dhooba marka ibliis fircoon oo kale noqonayan marka qofkii marka jahdiya oo dafira oo iska diida rukni arkaantaas ka mid a waa gaal waana la dilaya gaalnimaa loo dilaya su-aasha shan iyo soddonaad maa xukmu man aqara biha uma tarakaha linowci takaasulin u tawiil muxuu yahay xukunka qofkii qira uma tarakaha ka taga arkaantaas linowci takaasulin yani xoogaa yani wahsi ah aw tawiilin ama tawiil jawaabtu waxay tahay jawaabta shan iyo soddonaad ama salaadu salaada haddii aan ka hadalno faman akharaha can waqtiha qofkii waqtigeeda dib uga dhiga bihadi sifati yani tilmaantan oo ah maanaha inuu mutakaasil yahay wax noocaas oo kale a fa inahu yustataabu soo toobadkeen keen baa la yidhaha fain taaba hadduu soo noqdo qutila alxamdullah waa sidii la rabay wailaa haddii kale qutila waa la dilaa xaddan baa loo dilaa marka hadda riddatan ma aanu dhihin ama kufran ma aanu dhihin sida kii hore oo jaxdiga maaragtay sameeyey uu u lahaa waa waa uu maaragtay gaalnima lagu dilaa u lahaa لqwلihi tacala baa u daliila fain taabuu aqaamuu salaata waatau zakata fakhalluu sabiilahum waan soo sharaxnay ayadaas iyo xadiiu umirta qaatila annaasa waan soo sharaxnay isagana xadiisu hayruhaa wa ama zakaati miya zakadii miya xaggeeda haddaan ka hadalno fain kaana maanicuhaa qofkii zakada diiday hadduu yahay miman laa shawkata lahu qof aan xoog lahayn ciidan u arursan ma jiro iyo hoob ma haysto akhada alimaamu minhu qahran ninkii madaxda muslimiinta u ahaa qasab buu uga qaadaa zakadii wanakalahu waana ciqaaba biakhdi shayin min maalihi wax xoolihiisa ka mida oo ziyaadaha in laga qaado liqowlihi sal ly slm rasuulka alla qowlkiisa uu yidhi waman manacahaa qofkii zakada diida fa inaa aakhiduuha waan ka qaadaynaa zakadii wa shatra maalihi xoolihiisa barkood waan ka qaadaynaa qayb kalaa laga qaadaya oo cuquubo ah ma aha oo zakadii la jirta xadiidka abu daawud iyo keyrkood baa weriye wain kaanuu jamacatan haddaysa koox yihiin walahum shawka xoogna ay leeyihiin ciidan baa u aruursan hubbay haystaan dagaalan ka xignaa ay yidhahdeen zakadii inaan bixinno wajaba cala imaami ninkii imaamka muslimiinta madaxda u ahaa waxaa waajib ku ah kitaalum inuu la dagaalamo xataa yuaduuha ilaa ay zakada ka dhiibaan waxaana u daliila waa lil aayaati walaxaadiisi saabiqati waa aayaadkii iyo axaadiistii lasoo dhaafay iyo hayraha iyo keyrkood wa facalahu abuubakrna waa sameeyey wsaxaabatu radi allahu canhum ajmaciin iyadoo saxaabadiina iyaduna ku waafaqsan yihin arrintaas yay saa sameeyeenoo waa kuwii murtadiinta la diriray kuwa maarata ridoobay kuwa maarata zakada diidayba waa isugu jireen waama soom soomkii miya rukniga maaragtay saddexaad falam yarid fiihi shay-un wax gaaru marka kuma soo aroorin oo maaragtay e, tusinayo maalan in qofka la dilaayo iyo wax noocaas oo kale ah walaakin yuadibuhu imaamu e, imaamku waa u edbiya ninki madaxda ahaa qofka isagoon ka tag waa u edbiyaa ow naa'ibuhu ama ninkii wakiilka ka ahaa imaamka qaali ha noqdo ninkii magaalada maarata barasaabka ka ahaa ha noqdo bima yakuunu waxbuu ku edbiyaa u noqonaya isaga zaajiran lahu walimhaalihi wax ka reeba eebdaradaas iyo soonka tegiddaas wax maarata ku filan inay ka reebaan waa inuu ku sameeyaa oo edbin ah iyo garaacid iyo wax noocaas oo kale ah isagii wixii lamid a ka reebi kara waxaas wa ama alxaju kii afraad marka rukniga afraad marka u nimaado oo xajka ah fa kulu cumri alcabdi waqtun lahu laa yafuutu ila bilmowt cumriga addoonka dhammaantiis wakti buu u yahay xajka ilaa hal mar baa laga rabaa qofka mogta ku tegi maayo ilaa qofki geeri moogiye wax kale marka xajka ku waayi maayo iyo inaanu awood lahayn wax noocaas o kale moogiye walwaajibu fiihi lmubaadara waxaase waajiba in loo degdego xajkii waqad jaa alwaciid lukhrawiyu waana uu yimid goodi aakhira xaggeed ah fi tahaawuni fiihi haddii xajkii dib loo dhigdhigo walam tarid fiihi cuquubatun khaasa laakiin ciqaab gaara ah oo adduunka qofka uu ku mudanaayo lama sheegin fi dunya addunyada dhexdeeda wabilahi towfiiq